بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل فصل كان مؤلفك حكاها لدونا شروطه السلمكة intii ka laabnayd wuxuu idhi yushradu waxaa la shardiyaa kownulmuslimi fiihi shaygii salamka lagu iibsanayay inuu ahaado maqduuran mid la awoodi karo calaa tasliimihi in la dhiibo cinda wujuubi tasliimi dhiibiddu markay waajibto fain kaana hadduu yahay muslim fiihigaas yuujadu mid laga helayo bibaladin aakhara waddan kale saxa u in inictiida haddii la caadaysto naqluhu in laga soo raro beledkaas lilbayci iibna loo soo raro wailaa haddii kale falaa ma ansaxayo wuxuu ku yidhi waxaa shardi ah shaygan salamka lagu iibsanayo ee muslim fiihiga ah, ee u dhigma mabiici inuu ahaado shay la awoodi karo dhiibitaankiisa marka la gaadho xilligii lagu ballansanaa ee madashu ay ahayd in la wareejiyo la dhiibo waa yahay maxaa yeelay shayga aan la awoodi karin in la dhiibo ma bannaano in la iibiyo marka in salam lagu iibiyana ma bannaano waxaa la yidhi waa kii mu'alifka horey u soo sheegay sanamka markii uu ka hadlayay bilowgiisii uu yidhi shuruuddii beyca waxaa loola shardiyaa shuruud kale oo markaa wuxuu noo tilmaamay mualifku in shuruuddii beyca uusan tilmaami doonin ee horay uu usoo sheegay marka shardiganna alqudra calaa tasliimi muslim fiihi waa shuruuddii beyca muu ka soo dhaaftay an yakuuna maqduuran calaa tasliimihi mabiic inuu ahaado shay la awoodi karin la muxuu marka u sheegay mualifku wuxuu u sheegay baa la yidhi maxaa yeelay shayga mabiica ah, in la awoodo in la dhiibi karo waxaa la shardinaya wakhtiga caqdiga wakhtiga caqdiga u dhacayo laakiin muslim fiihiga waxaa la shardinayaa in la dhiibi karo wakhtiga caqdiga uu dhacaya haddii uu yahay xaal haduu yahay caqdigii salamku xaal haduu mu'ajal yahayna muddada la madaleeyey marka la gaadho marka taasuu rabay mualifku inuu tilmaamo oo wakhtiga la awoodayo dhiibitaanka muslim fiihigu waxa weyaan xilliga ay waajibta in la dhiibo hadduu caqdigu xaal yahayna waa xilligaas isla markaaba hadduu yahay mid madalaysanna markii muddadii la dhiibaya in la gaaro intaa mu rabay inuu mualifku sheego saa darteed buu shardigan u soo celceliyey baan idhi kale wuxuu soo celceliyey si oga ratibo ama oga tafriiciyo masaa soo socota wuxuu yidhi haddaba haddii muslim fiihigii uu yaallo waddan kale oon ahayn wadankii salamku ka dhacay uu asaxaya caqdigii salamka hadii la caadaystay in laga soo qaado muslim fiihigii wadankaas oo loo soo qaado beec iyo wixii la midka ay mucaamalaadka ahaa hadduu doono waddanka haba fogaado laakiin haddii aan la caadaysanin in waddankaa laga soo qaado muslim fiihigii oo beec loo soo qaado markaa ma asaxayo in salamkii shaygaas lagu kala iibsado maxaa yeelay lama awoodi karo in la dhiibo masalada suuradeeda waxaa wey maalan laba qof baa salam kala iibsaday shay yaalla maalan magaalo kale ama waddan kale maalan dubay oo kale ama jaynahoo kale waxaana la caadaystay in ganacsatadu shaygaas salamka lagu kala iibsaday ka soo qaadaan waddankaa kale mala dubay oo kale in laga soo qaado ama jayna oo kale in laga soo qaado waa waddan la caadaysta wuu ku asaxaya salafki hadduu muslimfiiga yaadho waddan kale waaya haddii aan la caadaysaninse waddankaa in laga soo qaado oo waddankaa ganacsatadu aysan kala soo qaadin ba alaabta caynkaas markaa salafku asix maayo maalan raashiya oo kale haddii alaab laga dalbo ganacsadeeduna aysan aadinba raashiya in alaabba ka soo qaadin marka waxay noqonaysaa ama ah, maala kuuriya shimaaliya kuuriyada waqooyi yaaba galaba waddankaas ayaa la yidhi alaab baa laga dalbayaa marka hadduu yahay waddanka waddan aan la gelinba oon alaabba ganacsi laga soo qaadin hadyadi ba laga yaab in laga soo qaadin lakin ganacsi lagama soo qaado markaasoo kale sanadku ku asixi mahayo maxaa yeelay lama awoodi karo markaa shaygii muslim fiigii in la dhiibo wuxuu idhi yustarad waxaa la shardiya kownu lmuslim fiihi shaygii salamka lagu kala iibsaday ee mabiica u dhigmayay inuu ahaado maqduuran mid la awoodo calaa tasliimihi in la dhiibo cinda wujuubi tasliimi dhiibitaankii markuu waajibo fain kaana haddaba ku sugan yahay muslim fiihigii fain kaana hadduu yahay muslim fiihigii yuujadu mid laga helayo bibeledin aakhara waddan kale saxa wuu asaxayaa salamkii in ictiid haddii la caadaystay naqluhu in la oo loo soo raro lilbayci iib wailaa haddii kale oon la caadaysanin in waddankaa laga soo raro sida haalibka ah oo si naadir loo soo raro ama aan loo soo rarin mucaamalo eh yani wax kale loo soo raro sida hadiyad oo kale falaa markaasi ma asaxayo walow aslam haddii uu ku hormariyo raasamaalkii fii ma shay yacummu badan oo helitaankiisu u badan yahay fanqadaca markaa shaygaasi uu go-o la waayo fii maxillihi xilligii la dhiibi lahaa ee uu xalaaloobi lahaa lam yanfasikh caqdigii slmku fasakhi mahaya fi اlabhari muctamad haddaan qabano fayatahayaru haddaba wuu kala dooran almuslimu kii slmku wax ku iibsaday ee wax hormariyey bayna faskhihi slmkii inuu fasakho iyo wasabri inuu iska adkaysto oo iska sabro xataa yuujada inta laga helayo shaygii muslim fihiga ahaa walow calima hadduu ogaado qabla اlmaxili inta uusan xalaaloobin oo uusan wakhtigiisii soo gelin muslim fiihigii inqiaacahu inqiaaca muslim fiihi muslim fiihigii inuu go'ayo cindahu cinda almaxilli yani waktigii uu xalaaloobi lahaa oo waktigii soo geli lahaa falaa khiyaara marka ayadaa khiyaara oma sugnaanin muslimkii qablahu ay qabla xuluulihi intuusan markaa gaadhin xilliguu soo geli lahaa ee ku muddaysnaa fi asax muctamad haddaan qabano wuxuu idhi haddii uu salam uu ku iibsado shay caam ah fii maa yacum wax yani caam ah badan alaab had jeer la helo raashinkii iyo jeer yani mutawafirka meel kasta laga helayey oo markaa shaygii uu salamka uu ku dalbaday wakhtigii lagu madaleeyey uu go-aba sokor bay waaba la waayay sibir buu ahaa waaba la waayay warshadii soo saaraysay waaba yar joojisay la samayn markaas cadigii slmku yuu fasahmaya wuxuu hi caqdigii salamku fasakhmi mahayo sida muctamadka ah laakiin ninkan muslimka ah ee salamka wax ku iibsaday ayaa kala dooran doona inuu caqdigii fasakha iyo inuu iska sabro ilaa laga helayo alaabtii go'day ilaa laga helayo inuu iska sabro labadaasu kala dooran doonaa waaya haddaba haddii uu ogaadu ku yidhi ninkan muslimka ah slm wax ku iibsaday intaan la gaadho wakhtigii alaabta la kala guddoomi lahaa inuu shaygani gu'i doono ogaado markii waktiga la gaadho inqidaacahu cinda markii waktiga la gaadho inuu gu'i doono maalan midhu ahaa midhihii wuxuu ogaaday inay gu'i doonaan xilligaas oo la waayi doono xilligii maalan ay ku heshiiyeen maalan bisha lixaad bay ku heshiiyeen ayagana waxay joogaan bishii koobaad markii saddex bilood soo wareegatay ayuu arkay in bisha lixaad marka la gaadho midhahan aan la heli doonin oo la waayi doono marka ayada ah khiyaar ma leeya maya khiyaar inta laga gaarayo xilligii lagu heshiiyey ka hor wax khiyaar uu leeyahay ma jirto sababtu maxay tahay maxaa yeelay wakhtigii la dhiibi lahaa lama gaadhin marka muxuu degdegayba qofka lamaba gaadhin xilligii ay waajibaysay wareejintii marka xilligaas haddii la waayo unbuu khiyaar yeelan doona laakiin ka hor ma yeelanayo bilow la helaaba oo shaygii dib u soo laabta ama uusan goynba oo suu filaya noqon weydaa wuxuu ku yidhi olu aslam hadduu ka hormariyo fii shay hadduu ka hormariyo raasamaalkii yacumu badan helitaankiisu fanqadaca uu markaa go-a shaygaasi fii ay wakta xuluulihi wakhtigii uu markaa xaaloobi lahaa ee la gaadhay macnaha xilligii la dhiibi lahaa alaabtan lam yanfasikh ma fasakhmayo caqdigii salamka fi اladhari muctamad haddaan qabano fayatakhayar اlmuslimu kan lacagta hormarya ayaa kala dooran doona bayna faskhihi inuu caqdigii salamka fasakhayo wasabri inuu iska adkaysto xataa yuujada inta laga helayo walow calima hadduuse ogaado qabla اlmaxili intay ay qabla waqti xuluulihi yani wakhtigii shaygan muslim fihiga la dhiibi lahaa la wareejin lahaa intaan la gaarin ka hor hadduu ogaado inqiaacahu shaygan muslim fihiga inuu gu'i doono cindahu cinda dalika alwaqt wakhtigaas inuu gii doono falaa khiyaara wax khiyaara oo u sugnaaday qablahu ay qabla almaxili xaaloobitaanka ka hor wax khiyaarah oo uu leeyahay ma jiro filasaxi muctamad haddaan qaban wa kownuhu ay wayushtardu waxaa la sardiyaa kownuhu muslim fiihiga inuu ahaado macluuma alqadri mid qadarkiisa la garanayo la og kaylan miisid lagu garanayo fii maa yukaalu wixii la miiso ow wasnan miisaan lagu garanayo fii maa wixii la miisaamo ama mase darcan udhun lagu garanayo fiima yudrac wixii la dhudhumiyo wayasixu uu asaxaya almakiilu shaygii la miisayey wasnan miisaamid buu ku asaxayaa wa cagsuhu cagsigiisana wuu asaxayaa oo shaygii la miisaamay la miiso wuu asaxayaa walow aslama haddii uu ku hormariyo fii mi'ati saacin boqol saac xindatan oo qabandi ah calaa anna wasnahaa bishardi inuu miisaankeedu uu noqdo kada intaas lam yaصxa markaa ayada ah asixi mahayo muslim fihi waxaa loo shardiyaa buu inuu yahay macluum alqadr mid qadarkiisa la og oo la garanayo intuu dhan yahay yahay haddaba wax la miiso raashinkii oo kale ama la miisaamo in lagu garanayo hadduu wax la miisitaan lagu garanayo intuu dhan wax la miisaamay haduu yahana inta miisaan uu ku dhan yahay waa in la garanayo oo inta tan uu yahay ama inta kilogram uu yahay ama inta galaan uu yahay waa in la garanayo hadduu yahay wax la dhudhumiyo sida dharkii oo kale maalan dharka waa la dhudhumiyaa ama waa la waaraa oo waaraad baa lagu awaadaa inta waar uu yahay waa in la garanayo hadduu dhar waaraada yahay dee oo waaraad lagu iibsanayo makiilkii shaygii la miisayey ma lagu iibin karaa miisaan way bannaan tahaybu shaygii la waa lagu iibin karaa miisid labada way bannaan waaya laakiin labadooda in la kulmiyaan bannaaneen oo shay la miiso waa inuu miisaankiisu intaa dhannaado miiskiisana waa inuu intaa ahaado miisaankiisana intaa u dhannaado taasi ma bannaano maxaa yeele waxay keenaysaa cizat alwujuud shaygii inaan la heli karinba oo helitaankiisu yaraado walidaalika wuxuu yidhaha uu boqol saac boqol galaan oo qabandi ah uu salam ku iibsado bishar in miisaankeedu yahay intaas boqol galaan oo qabandi ah oo miisaankeeduna intaa uu yahay ayaan salamkaaga iibsanayaa buui ma banaan maxaa yeelay way adag tahay in boqol saac oo qabandiya ah oo miisaankeeduna intaa yahay in laisla helaa labadaas way adkaanaysa ama waxaad ku qadartaa miisaan ama waxaad ku qadartaa miis laakiin labadaba ha kulmin labadaba haddaad kulmisa waxay keenaysaa cizat alwujuud shaygii inuu helitaankiisa u yaraado had iyo jeerna salamka waa laga ilaaliyaa cizat alwujuud shaygii inuu noqdo shay aan la heli karin si markaa qararkii iyo dagintii aysan u badan wuxuu yidhi wayushtaradu waxaa la shardiyaa alwasnu miisaan ayaa lagu shardiyaa fi lbidiiqi xabxabkii wاlbaadinjaani iyo baadinjaankii wاlqihaa'i iyo qajaarkii wاsafarjali iyo safarjalkii warumaani iyo rumaankii wayasixuu ku asaxayaa fi ljawsi jawsulhindigii wallowsi iyo lowskii wuu ku asaxayaa salamkii bilwasni miisaamid ayuu ugu asaxayaa fii nouci nooc noocaasoo yaqilu ikhtilaafuhu kala duwanaanshihiisu uu yaryahay wakada saasoo kale kaylan ay yasixu salamu salamkii ku asaxayaa wixii la soo sheegay kaylan miisid baa ugu asaxayaa filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi waxaa la shardiyaa in la miisaamo xabxabka baadinjaanka qajaarka safarjalka rumaanka waxa weeye waa fawaakih iyo khudaar wey waxyaabahan mualifku sheegayo waa waxyaabo waaweyn oo jurmi leh xabxabkao kale waad garanaysaan baadinjaanku wuxuu yar baalka la yidhaahdo qajaarka lakin ka madow yahay uuna ka yar buuran yahay iaagana waa ajaarki waaya safarjulkana uu yar waaweynyahay liintuu leegyahay rumaankuna asna waa saasoo kale marka waxyaabaha noocaas miisaan baa lagu iibinayaa sanamka marka lagu kala iibsanayo miisaan baa lagu iibsanayaa sababtoo ah haddii la dhaho miisid lagu iibiyo waxaa weeye tafaawud baa dhacay yani maadaama xajmi ay in space bannaan uu jiro oo markaa way kala badnaan karta yani mundabit ma noqonayso hadii la hala miiso marka miisaan baa lagu dabdin karaa miisaan ayaa markaa lagu dabdin karaa oo lagu koobi karaa waayahay marka waxyaabahan waxaa shardiga markii sal loo kala iibsanayo in miisaan lagu kala iibsado ee miisid laguma kala iibsan karo tirinna ma anfacayso intaasoo xabo oo xabxabaan kaa doonaya intaasoo xabo oo baadinjaanan kaa doonaya maxaa yaele way kala waaweynta xabxabkii baan shaqa isku lahayn qaar yaryar iyo qaar waaweyn buu leeyahay waayahay rumaankuna waa saas kale safarjalkina waa saasoo kale jawska iyo lowska ayaga miisaan ayaa lagu iibin karaa wuu yidhi fii noucin yaqilu ikhtilaaf nooc yani kala duwanaanshihiisu uu yaryahay oo macnaha qoloftiisu ama yani qubkiisu uu maaragtay isku kala duwanayn xagga adayga iyo jileeca waaya sidoo kale wuxuu idhi miisidna waa lagu iibin karaa miisidna jawskii iyo lowskii sida firida kaleba loo miiso waa lagu kala iibsan karaa slm laakiin mualif halkan ku qayday fii nawcin yaqilu ikhtilaafuhu unbaa miisaankii uu ku asaxaya nooc kala duwanaanshihiisu uu yaryahay sida muctamadka waxaa weeye inuu ku asaxayo salamkii jawska iyo lowska muطlaqan ama yacni ha duwanaado qoloftiisu ha adkaato ama isku mid ahaato ama ikhtilaafkiisu ha yaraado ama ha bato buu ku asaxaya sida muctamadka ay fuqahadu shaaficiyadu ay caddayn mualif kaliftiisana kutub kale uu iska leeyahay uu eh, markaa ku rajaxay wayushtardu waa la shardiya alwasnu miisaamid fi lbidiiqi xabxabkii iyo walbaadinjaani bilingaalkii iyo walqisaa'i qajaarkii ama dubaddii wasafarjali iyo eh, safarjalkii safarjalku wuxuu shabahaa cambaruudda waa nooc cambaruudda ka midaa ah layidhi warumaani iyo rumaankii yasixu ku asaxaya fi ljawsi jawskii iyo walowsi lowskii biwsn miisaamid ba u asaxaya fii nooci nooc noocaasoo yaqilu ikhtilaafu kala duwanaanshihiisu yar yahay xagga qobka markii la eego adeegiisa iyo jileeciisa wakadaa saasoo kale kaylan ee yasixu uu ku asaxaya salamkii fi ljawsi walows jawskii iyo lowskii uu u asaxaya salamkii kaylan miisid fi asaxi muctamad haddaan qabano wayujmacu waa la kulminayaa fi labini labinkii waa jaajuurkiie bayna alcaddi tirin iyo waxaa lagu kulminaya walwasni iyo miisaamid walow cayana haddii uu magac dhabo mikyaalan halbeeg wax lagu miiso fasada wuu fasahaadayaa salamkii in lam yakun hadduusan ahayn muctaadan mid la caadaystay wailaa haddii kale uu yahay mid la wax lagu miiso falaa markaa ma fasahaadaya caqdigii salamka filaa saxi muctamadadan qabanno walow aslama haddii uu lacagtii ku hormariyo salamka fii amari qaryatin tuulo midhaheed tuuladaasoo sahiiratin yar lam yasaxa ma asaxayo aw mase cadiimatin tuulo weyn saxa waa asaxayaa salamkii fil asaxi muctamad haddaan qabanno waayahay wuxuu idhi labinka waa dhoobadan wax lagu dhiso jaajuurkaba iska dheh labinkii wax lagu dhisayey waxaa lagu kulminayaa bayna alcaddi wاlwasn tirin iyo miisaan oo waxaa la leeyahay maalan waxaan kaa rabaa toban labin ah waa tirintii oo miisaankeedu mid kasta miisaankeedu yahay intaas oo kiilo maalan laba kiilo ama saddex kiilo ama shan kiilo ama toban kiilo marka waxaa laga dabdiyey agga tirintii tiradina waa laga dabdiyey xagga miisaankii mid kastana waa laga dabdiyey oo soo taasi cizatul wujuud keeni mayso inuu wixii dee u adkaado maya ma keenaysooo waxaani waa wax gacanta lagu samaynayo oo sargooye lagu samaynayo mar haddii gacanta lagu samaynayo wasnigii miisaankii intuu eh, mid kasta uu dhan yahay oo wax gacanta lagu hayo oo la dabdin karo waaya marka caddi iyo wasni baa isku daraya labinka markii salam lagu iibsanayo si khilaafkii looga baxo waaya haddii uu magaca dhawuu ku yidhi ou magacaabo ninkan muslimka ah mikyaan halbeeg wax lagu miiso magacaabay wuxuu ihi maalan halbeeggan ayaan markaa wax kaaga iibsanayaa buui oo intaasoo halbeegan ah oo miisitaan aan doonaya wuxuu hi caqdigu fasahaadaya hadduu yahay halbeegaas mid aan la caadaysan oo see noqon karaa maalan koobkan ayaad igu miisisaa wuxuu idhi koobkan qadarkiisa oo kun ah ayaan kaa doonaya oo beriis ah, ama qamandi ah ama ama daqiiqah ama boqol lagu miisayo maxaan ku dhahay koobkan boqolkii oo bariis ama bur ah koobkan koob wax ugu miisa maba ahba aslan dadku islama yaqaana intuu dhan yahay koobkiina wuu cayimay taasi ma asaxayso maxay u asaxa u saxi weyda ama muxuu daasadan yidhi maalan daasadan oo waxaan kaa doonayaa khudrad ah ama faakiha ah ayuu yidhi daasadan wax lagu miiso oo isla yaqaana ma aha marka maxay u asaxi weyday sababtu waxa weeyaan baa la yidhi meeshii qarar baa ku jira oo haddii maalan daasadaas la waayo ama koobkaa uu xadido la waayo hadhow muran baa meesha imaanaya marka halbeeg laisla yaqaano macruufa ha sheego caqdi markuu fasahaadaya haddii halbeeg u cayimo aan la caadaysanin wax lagu miiso haddiise uu yahay halbeeggan uu cayimay halbeeg laisla yaqaano maalan galaanka oo kale ama nusbaydhka oo kale halbeeggaasaan kaa doonayaa buuri intaasoo saacoo galaankan ah galaankanna hor yaalla laftirkiisa kaasi wuu asaxaya caqdigii salamka laakiin shardigaasaa laaqi noqonaya hardiga wax laga soo qaadi maayo slmkiina wuu asaxayaa slmkiina wuu asaxayaa halbeegaas mid kasta oo la mid ah uma hadhow loogu miisi doonaa wuxuu idhi hadduu tuulo yar uu markaa salamkii ku xadidow dhaho waxaan ka doonayaa midhaha tuuladan ka soo go'aya tuuladan atahay tuulo yar markaa salamkii ma asaxayo waayo waxaa laga cabsanayaa in beertii ama dalagii ka soo go'ay tuuladaasi inuu ba'aba oo musiibo ama aafa caam ah uu ku bao dabeetana waxba la waayo taasi arar ayaa markaas ka imaanaya caqdiga salamkana aslan arar baa ku jira maadaamuu yahay bayc macduum shay aan la haynin oo la kala iibsanayo walidaalika ararkaas arar kale lagu dari maayo haddayse tuuladu tahay tuulo weyn oo beeraheedu badan yihiin oo markaa uu xadido dho waxaan doonayaa midhaha tuulada ka soo go'aya waa caadi wax dhiba male mar hadday tuuladu weyn tahay midhaheedu inay badan yihiin oon laga cabsanayn inay midhahaasi go'aan maxaa inta badan midhaha tuulada weyn ka soo go'aya ama magaalada weyn ma go'ayaan oo had ya jeer waa la helaya wuxuu ihi wayujmac fi labini labinkii waxaa lagu kulminayaa bayn alcaddi tirinaya walwasni miisaamid walow cayana hadduu magacaabo mikyaalan halbeeg wax lagu miiso fasada caqdigii salamku uu fasahaadaya in yakun hadduusan ahayn halbeegaasi muctaadan mid la caadaystay wailaa haddii kale oo uu yahay halbeegaas wax lagu miisayo mid la caadaystay falaa markaa salamkii ma fasahaadayo waa asaxaya fi asaxi muctamad haddaan qabano walow aslama haddii uu ku hormariyo raasamaalkii fii amari qaryatin tuulo midhaheed tuuladaasoo sahiiratan yar lam yasaxa ma asaxayo salamkii aw amase caiimatin aw amari qaryatin cadiimatin tuulo weyn midhaheed buu salamkii ku iibsaday saxa wuu asaxaya caqdigii salamka fil asaxi muctamad haddaan qabano وmacrifaة اlأwصاaf wayushtaradu waxaa la shardiyaa macrifaة اlأwصaafi tilmaamihii garashadeeda tilmaamahaas allatii tilmaamahaasoo yakhtalifu biha uu ku kala duwanaanayo algaradu dantu ay ku kala duwanaanayso ikhtilaafan kala duwanaansho ظaahiran oo muuqata wadikruhaa wayushradu waxaa la shardiyaa dikruhaa sifaatkaa in lagu sheego fi lcaqdi caqdiga dhexdiisa calaa wajhin qaabna loo sheego laa yu'addii aan keenaynin ilaa cizati اlwujuudi helitaanka yaraantiisa aan keenaynin wuxuu ku yidhi waxaa kale oo salamka asixitaankiisa loo shardiyaa in la garto sifaadka uu leeyahay shaygan muslim fihiga wax lagu kala iibsanayo salamka sifaadkaas oo dantu ay ku kala duwanaan karto ujeedku ku kala duwanaan karo waxyaabaha dadku ragabaadkooda iyo waxyaaba yacni dookooda kala duwanaan karo oo idil waa in lagu sheegaa caqdiga salamka waayahay ileen caqdigani waa baycu mawsuufin fi dima shay maqan baa la kala tilmaan baan lagu kala iibsanaya tilmaantaas haato tilmaan tiifatiran oo dhammaan waxyaabaha hadhow muran ka iman karo amaba dadku ujeedkooda ku kala duwanaan karo waa in lagu caddeeyaa caqdiga salamka si hadhow muran uusan u imaan waxaana shardi ah tilmaamahaas in lagu sheego caqdiga salamka dhexdiisa ka horna lama sheegi karo kadibna lama sheegi karo maxaa wixii caqdiga ka hor la sheego laazim ma aha waxa caqdiga kadib la sheegana laazim ma aha laakiin caqdiga dhexdiisa wixii lagu sheego fii sulbi alcaqd waa laazim hadhow in la oofiyo waayahay laakiin marka uu sheegay wuxuu ku yidhi calaa wajhin laa yuؤaddi ila اlciza waa inuu sheegaa qaab aan keenaynin in shaygan uu noqdo shay casiiz اlwujuud helitaankiisuba uu yar yahay amaba aan la heli karinba waayo haddii tilmaantii lagu talax tago waxaa ka dhalanaysa in shaygii he uu noqdo shay aan la heli karin ciza halka waxa loga jeedaa qila qilaة اlwujuud marka tilmaantii yaanu ku kalax tegin yaanu ku talax tegin yani ha tilmaamo shaygii laakiin qadar macquulah ha tilmaamo uusan ka dhigin shaygii shay aan laba heli karinba hadii tilmaanta lagu talaxtalo dhibaata ka dhalanaysa waaya wuxuu ku yidhi wamacrifat اlawsaaf wayushardu waxaa la shardiya macrifat اlawsaaf tilmaamihii garashadeeda ayaa la shardiya alatii tilmaamahaasoo yakhtalifu biha algaradu ujeedku ku kala duwanaanaya ikhtilaafan kala duwanaansho daahiran oo muuqata wadikruhaa inuu sheega ayaa shardiga fi lcaqdi caqdigii inuu ku sheegaya shardiga calaa wajhin qaabna uu ku sheego laa yuaddi aan keenin ilaa cizat اlwujuudi helitaankiisii inuu yaraado falaa yaix haddaba ku asix maayo ku yidhi slmkii fii ma laa yandabidu aan koomaynin maqsuuduhu ujeedkiisu uusan koomaynin kalmukhtalidi sida shayga isku jiray almaqsuudi اlarkaani waxyaabaha uu ka kooban yahayna loo qasdayo kalmukhtalidi shayga isku jiray almaqsuud اlarkaani waxyaabahu ka kooban yahayna yahay waxyaabo mid kasta loo qasdayo kahariisatin wadalika miaal kahariisatin hariisadii weeye wamacjuunin qooshkii weeye wahaaliyatan uunsigii weeye wakhufin khufkii weeye watiryaain daawadii weeye tiryaaqaasoo makhluuqin laisku daray walasaxu muctamad waxaa weeye sixatu inuu ku asaxayo fi lmukhtalidi waxii isku jiray almundabidi ee koomayey wadalika miaalka cataabiyin sida maradii cataabiga ahayd weeye waxaa weeye cudbiga iyo xariirta isku jirtay weeye waa khazin xariirtii weeye waa jubnin iyo waxa weye calolxareedkii ama jubni wa aqidin iyo caanihii la fadhiisiiyey wa shahdin iyo malabkii xabagta watay wa khalli tamrin iyo timirta khalkeedii aw zabiibin ama zabiibka khalkiisii waayahay lalkhubzi ay laa yasixu slm slmkii ku asixi mahayo haddii baan iskaarigan wuxuu ku yidhi haddaba ku asixi mahayu yidhi slmkii wax eh, aan la koobi karin oo waxyaabaha uu ka kooban yahay uu yahay wax isku jira oo isla markaa ajزaada uu ka kooban yahay waxyaabaa ka kooban yahay yihiin maqsuuda ah. yani waa shay mukhtaliط oo isku jira waxyaabuu ka kooban yahay arkaanta manaa ashyaaduu ka kooban yahayna ay murakabku ka yahayna waa ashyaa maqsuudaho loo qasdayo sida hariisadii oo kale muslim fiihiga si guud laba u qaybsamayaa shay casiiz اlwujuud shay helitaankiisu uu yaryahay iyo shay mawjuuda ah oo had iyo jeer la helayo shayga helitaankiisu uu yaryahay salamku asex maayo shayga mutawafirka ee la helayo asna laba usii qaybsamaya shay keligii ah mufrad ah oo wax kale uusan la socon waa hal shay maalan maro kale ama qarin oo kale ama shay yani hal waxun ka samaysanay laakiin waxyaaba murakab ahayn raashinkii oo kale faakihadii oo kale waa ashyaa yani mufrad ah sanadkuu ku iyo shay mukhtalid oo isku jira murakab min shay laba shay ka kooban ama wax ka badan kaasaa laba loosi kala qaybinayaa mundabit iyo hayr mundabit wax la koobi karo oo yani mundabit ahoo kooban oo waxyaabuhu ka kooban nisbadood mid kasta nisbadiisa la garanayo iyo wax nisbadiisa aan la gelinoo mundabi aan ahayn hayr mundabi ah waxa nisbadiisa la garanayo salamkii wuu ku asaxayaa sida maalan oo kale cadtaabiga oo kale marada cadtaabiga la yidhahdo waa maro ka samaysan cudbi iyo xariir laba shay bay ka samaysanta cud iyo xariir bay iskugu jirtaa cadtaabi baa la yidhahdaa ama khazigii wuxuu ka samaysan yahay xariir iyo dhogor waxyaabaha nisbada mid kasta intuu yahay waa la garanaya haddaba wuu ku asaxaya salamkii waa mundabit murakab ha ahaado mukhtalid ha ahaado laakiin waa shay nisbada shay kasta u ka kooban yahe la garanayo iyo shay mukhtalid ahoo mundabit aan ahayn kaa mundabidka aan ahayn ayaa laba usii qaybsamaya khilqi iyo sinaaci khilqigu waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala suu ku abuuray ah sida maalan oo kale malabkii oo kale malabkii xabagbarshada watay ama xanjadiisii watay kaasi laba shay u ka kooban yahay malabkii iyo xanjadii ama xabagti wuu ku asaxayaa salbigii mar hadduu khilqi yahay nisbadiisu waa mundabit uu ku asaxaya salamka hadduu sinaaci yahay oosan khilqi ahayn sida haraysadii oo kale saddex baa loo qaybinaya wax maqsuudularkaan ah iyo wax arkaantiisa bar loo qastayo iyo waxaan arkaantiisa looba qastayo wax arkaantiisa loo qasdayo oo ajsaadiisa loo qasdayo mid kasta waa sida haraysadii iyo qooshkii iyo waxaa weeye uunsigii khufkii daawadii isku jirtay waxyaabaha noocaasa ah. waxyaabaha noocaasa ah, salamkii mar hadduu masnuuc yahay arkaanta sunay maqsuud tahay kuma asaxayo salamkii waayo mid kasta wuxuu ka kooban yahay ashyaa kala duwan maalan hariisadda oo kale waxay ka kooban waa xalwad waxay ka kooban daqiiq subag ama saliid sokor milix iyo waxyaabo kale oo bahaaraad oo lagu macaaneeyo waaya mid kastana waa maqsuud nisbadii baa kala badnaan karta mundabit maaha xataa hadday nisbadu macluum ahayd dabkiibaa markii taabtay ayay markaa ashyaadii xaddi bay ka baxayaan oo waxaa laga yaabaa in xadigii lagu talagalay ay kala duwanaato mar haddii dabba u taabtay waxaa kaloo la mid ah haaliyadii unsigi unsigii wuxuu ka kooban yahay miski iyo cambar iyo cuud iyo kaafuur waxyaabahaas waxyaaba udgoon wayaan iyo ciddi iyo waxyaabo kale lagu dardag macjuunkii qooshkii qooshki wuxuu ka kooban yahay daqiiqdii iyo waxa wey milix iyo waxyaabo kale lagu daray khufkii wuxuu ka kooban yahay dihaaro iyo biaano qayb sare iyo qayb hoose iyo xashi u dhexeeya labadaas tiryaaq daawadii weeyaan daawada makhluudka laisku daray ee waxyaabo isku jir ah waxaasoo dhan kuma asaxayo haddaba maadaama nisbadiisa aan la garayn laakiin waxaa laga reebayaa waxyaabaha hadda warshaduhu ay sameeyaan warshaduhu waxyaabaha ay sameeyaan way sar go-ayin hadda daawooyinka oo kale halkii daawo intaasoo shay lasku daray wayaan cadarrada waa intaasoo shay lasku daray laakiin warshadaha sameeya oo si sar go-aan baa lagu sameeya wax yani mutafaawida ma ah marka waxa warshadaha hadda galay wuu ka duwan yahay oo asagu salafka wuu ka asaxaya wixii laakiin maqsuud arkaantiisa bar ka mid uu maqsuud yahay laakiin waxaa weeye kulligii maqsuud aan ahayn sida halkii timirta o kale iyo halkii zaybka wuu ka asaxayaa salamka waayahay waayo halka timirta waxa laga yaba in la socdaan biyo iyo halka zabiibka laakiin biyahaasi maqsuud ma aha biyahaasi maqsuud ma aha bar ka mid ah waa maqsuud lakiin maqsuud ma wada ah waayahay wuxuu idhi falaa yasixu ku asixi maayo salamkii fii ma laa yandabit wixii aan koomayn maqsuudu maqsuudkiisu usan koomayn kalmukhtalid wixii isku jiray almaqsuud ilaarkaani arkaantiisii loo qastay ka hariisatin sida hariisadii wey quud culumay dhihi jireen oo waagii hore dee waa la jeclaa oo wuu alwad de cuntada cuntooyinka aad loo jecelyo ka mid ahaa marka sidaa darteed baa quud culimo lagu magacaabay hadda hariisad maa laska dhaha wamacjuulin iyo qooshkii weeye waqaaliyatan unsigii weeye ufin ufkii weeye watiryaain iyo dawadii dawadaasoo makhluudin laisku daray oo intaasoo dawo intaasoo geeli isku jirta walasaxu muctamad waxa weye sixatu salamki inuu ku asaxi fi lmuqhtalidi shayga isku jiray almuntabidi ee koomayey wadalika mitaalka cataabiyin sida maradii cataabiga ahayd ee isku jirtay dun iyo cudbi iyo xariir iyo wakhazin iyo maradii ka koobnayd xariir iyo dhogor ama suuf wuu ku asaxaya maadaama mundabid yahay waa jubnin iyo calolwaxareedka waa aqitin iyo caanihii la fadhiisiiyey jubnigu waxa weeye waa waxa weeye caano la fadhiisiiyey oo lagu daray maado la yani infaxa infaxadaas waxa weeyaan waa wax laga soo qaaday caloosha waxarta ama neefka radiica ee waxa weeye caaniga lagu abaabinayey ayaa markaa markuu caanaha ka dhargo ayaa la qalaya dabeetana calooshiisa ayaa waxaa laga soo saaraya caanihii ku jiray caanahaas marka waxaa ku jirta maado khamiirinaysa oo caanihii fadhiisinaysa hadii lagu daro caanihii caanihii way fadhiisanayaan marka jubnigaas wuu ku asaxayaa salamkii maadaama uu mundabid yahay caqidkiina waa saas kale caanihii la fadhiisiiyey ee dhagax laga dhigayo wahahdiabagbarshadii khali tamriya timirta khalkeedii aw zaybin ama zaybka khalkiisa ila khubsi khubskii ku asixi mahayo waa kibistii e. ama muufadii fi asaxi muctamad haddaan qabanin cinda alakariina culamadu say u badan yihiin sababtoo ah khubsku waxa weeye dab buu soo maray dabka saamayntiisuna way kala duwan tahay marka ku asixi mahayo sanamkii midda kale khubska waxaa ku jira milix markii cajiinkiisa la qooshayey milix baa ku jirta milixdaasna waxa weyaan wayna yaraan karta wayna badan karta walaa yasixu ku asixi maayo fii man yanduru wujuuduhu xidhitaankiisu uu yaryahay ka laxmi saydi sida ugaadha hilibkeedii bimowdic alcizati meel ay ugaadha ku yar tahay ku asixi mahayo walaa fii maa shay low istuqsiya haddii lagu talax tago wasfuhu tilmaantiisa caza wujuuduhu helitaankiisa uu yaraanayo wadalika mithaalka lulu ilkibaar sida jawhartii luulka ee waaweynayd waligawaaqiti iyo jawharti iyo yaquudka wa jaariyatin iyo addoon wa ukhtiha iyo walaasheed aw waladiha ama ilmaheeda wuxuu ku yidhi sidoo kale salamku asix mahay wax helitaankiisu yaryahay sida hilibka ugaadha meesha uu ku yaryahay hilibka ugaadho ee laga helinba salamkii ku asixi mahayo maxaa taasi waxay keenaysaa in hadhow la waayo oo la awoodi karo waayo in la dhiibo iyo wax haddii tilmaantiisa lagu talax tago helitaankiis uu yaryahay sida maaloo kale jawharta luulka ee waaweyn oo kale ama yaaquudkii oo kale hadduu maaratay lagu talaxtamo tilmaantiisi lamaba helayaba iyo addoontii iyo walaasheed addoon iyo walaasheed hadduu salam ku iibsado see loo helaya addoon iyo walaasheed wada socda ama addoon iyo ilmaheedii wada socda addoon iyo ilmaheedi wada socda in la helin baa laga yaaba marka waxyaabaha salamkii ku asixmay walaa yasixu ku asixmay fiima inda wujuudi wahlitaankiisu yar ka laxmi saydi sida hilibkii ugaa dha bimawdic ciisati meel ay ku yar tahay waa yahay walaa fiima shay low istuqsi haddii lagu talax tago wasfu tilmaantiisa caza wujuudu wahlitaankiisu yaraanay kaluuli kibaar sida jawhartii luulka ay waaweynayd walyawaaqiiti iyo jawhartii yaquudka wajaariyatin iyo addoon iyo wakhtiga walaasheed aw waladiha ama waladkeedii farcun faracan mualifka wuxuu kaga hadlayaa waxyaabihii salamka lagu kala iibsanayey anwaacdiisa kala duwanaa qaabka loo tilmaamayo wuxuu i yasixu ku asaxaya salmkii fi ayawaani xayawaankiibuu ku asaxaya oo fa yushrad haddaba marka waxaa la shardiyay fi raqiiqi addoonkii salamka lagu kala iibsanaya dikru nooci noociisa in la sheego ka turkiyin sida turki inuu yahay addoonkaasi walownihi midabkiisa ka abyada mid cad inuu yahay wayasif wuu ku tilmaamaya bayaaduhu cadiinkiisii addoonka cadiinkiisii wuxuu ku tilmaamayaa bisumratin maarnaan aw amase shuqratin cadaan inuu cadaan saafi yahay oo baraxtana wa dukuuratahu labnimadiisa ayuu markaa sheegaya wanuuta wada dignimadiisa wasinahu dadiisa waqadahu joogiisa duulan agga dherarka waqisalan agga gaabnida kullahu dhammaan intaa soo sheegnay cala taqriibi soo dhoweyn weeyaan oo macnaha taxdiid ma aha walaa yushtardu lama shardiyo dikru lkaxali kuulnaan in la sheego wasamani wasiman iyo cayn wanaxwihimaa iyo wixii la midkaa fi lasaxi muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi salamku ku asaxayaa xayawaanka maxaa yeele xayawaanku dimada ayuu ku sugnaaday asagoo amaha ah xadiidkii muslim baana taa daliilu ah nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu ikhtarada bakran inuu markaa amaahday nabiga alayh sl slam qaalin geela markaa qaalinkaas nabigu amaahday ayaa looga qiyaas qaatay salamkii maadaama salamka laftiisu amaaha uu yahay qaalinkaasna waxaa looga qiyaas qaatay xayawaankii kale ayaa looga qiyaas qaatay marka xayawaana iyadoo marka salamkii wuu ku asaxaya haddaba xayawaankaasi haaba ama xayawaanaad ka ahaado caadiga ah ama ha ahaado addoon ila addoonkan laftiisu waa noolo une haddaba adoon haddii slm luu kala iibsanay waxaa shardigu kuuli noociisa in la sheego sida maalan inuu yahay turki iyo inuu yahay xabashi iyo inuu yahay ruumi yurubian inuu yahay midabkiisa waa in la sheegay inuu cad yahay inuu madow yahay isla markaa cadiinkiibaa sii kala duwan oo heerar kale ahe cadiinku inuu yahay cadiin saafi ah inuu yahay cadiin xoogaa maarnaan ay ku jirto waa inuu kala sheegaa labnimadiisa inuu lab yahay inuu dhadeg yahay waa inuu sheega addoonka da'diisa waa inuu sheega maalan toban jir waa inuu dhahaa joogiisa waa inuu sheegaa inuu dherarkiisa intuu dhan yahay inuu gaaban yahay inuu dheer yahay xagga dherarka iyo gaabnida wa kulluhu cala taqriib waxyaabahan dambe ee maalan xagga midabka iyo xagga da'da iyo xagga jooga waa taqriib ee taxdiid ma aha hadduu dhao santi inuu ahaado dee cizat lwujuud bay keenaysaa haddii uu soo dhawaado taqriibatan wuxuu ihi yahay mitr iyo conton centi hadduu noqdo mitr iyo afartan centi waa inu iska qaataa ama afartan shan waxba inta yarta tafawudka yarkaa dhib ma leh midabkii haddii u dhaho cadiin lakiin cadiinkii usan ahayn cadiin u yar dhow yahay mahrin casin xig haduu yahay wa inu iska qaataa waayahay wahaakada wuxuu hi yasixu ku ansaxaya fi xayawaani xayawaankii fayushtardu waxaa la shardiya fi raqiiq adoonkii waxaa loo shardiya dikru nouci nouciisa in la sheegay ka turkiyin sida turkiya walownihi midabkiisa ka abyada mid cad wayasifu uu ku tilmaamaya bayaado cadiinkiisa bisufratin maarnaan buu ku tilmaamaya maar ayuu ku tilmaamaya inuu yar maaran yahay xoogaa cadiin xoogaa madow ku yar jiruu yahay aw mase shukratin cadiin saafa inuu yahay wadukuuratahu labnimadiisa inuu sheega wanuutata dhadignimadiisa wasinahu dadiisa waqadahu joogiisa duulan agga dheerka waqisal agga gaabnida kullahu dhammaantaa soo sheegna cala taqriibi ee waa soo dhoweynaya taxdiid ma hadduu shardiyo inuu taxdiid ahaado bitaxdiid markaa caqdiga sanamka wuu buraya maxaa yeele cizat alwujuud ayay taasi keenaysaa walaa yushtardu lama shardin dikru lkaxali koolnaan inuu sheego wasimani iyo caynkii wanaxwimaa wixii la midkaa fil asaxi muctamad haddaan qabano macnaha inuu addoonkani yahay addoon iska kuulanba oo macnaha xirribihiisu iska madow yihiinba oo la moodaya hal iyo jeer inuu iska kuulanya asagoon indha kuulanin taa in la shardiyo shardi ma aha in la sheego shardi ma aha maxaa yeelay cayinkana waa saas oo kale maxaa yeele waxyaabahaas cayinka iyo kuulnaanta iyo waxyaabaha aqraadu isku khilaafto inta badan ma aha dadku inta badan way iska saamaxaan waxyaabahaas waayahay innagu xilligeena addoommo ma jiraanbe kitaabka waxaan u akhrinaynaa oon lacalla in yowma ma in addoommahaasi ay soo laabtaan waay وفي الإبل geli waxaa loo shardiya u shard waxaa loo shardiya في الإبل geli والkhayl iyo fardihi والبiغaal iyo baqashi ama baqalihii والxamiri dameerihii addukuuratu labnimo in la sheego walununta tadignimo wasinna iyo da'dii walowni midabkii wanooci noocii wa fi ayri shimbirihi waxaa la shardiyaa noocu nooci in la sheego sikri iyo yaraanti wa kibaru juthati iyo oogadeeda ama jidhkeedu inuu weyn yahay wa fi laxmi hilibkii in la sheego laxma baqarin lo'da hilibkeeda aw da'nin ama ida hilibkoodu aw amase maczin riyo hilibkood dakarin oo lab ah khasiyin oo dhufaanan radiicin oo naaska jaqaya macluufin oo la quudinayo oo gacanta laga eh, siinayo wax aw mase didiha intaa lidkeeda min fakhidin hilibka laga soo gooyey bawdo aw katifin ama garab aw jabin ama dhinac wayuqbal waa la aqbalaya cadmuhu laftiisa cala alcaadati sida caadada ayaa loo aqbalayaa wuxuu ku yidhi waxaa la shardiyaa geela markii la iibsanayo geela waxaa la mid a ah dabcan lodii iyo adhigi fardihii baqashii dameerihii intaaba in la sheego inay lab yihiin inay dhadig yihin hadii salam lagu kala iibsanayo waa in la sheegaa neefkan aad iibsanayso inuu lab yahay inuu dhadig yahay da'diisa waa inaad sheegtaa ma saddex jirba ma afar jirba ma gujirba midabkiisa waa inaad sheegtaa inuu yahay yani geela cadcad geela madmadow waxa weya neef lo'hoo cad ama madow waa inaad sheegtaa noociisa waa inaad sheegtaa noociisu ilaan geelii baa kala duwan fardihii baa kala duwan oo kala waddan ah waa sheegtaa eh, nooc uu yahay shimbiraha haddaad wax iibsanayso shardi ah inaad sheegto nooca shimbirta nooceeda waa sheegtaa waa inaad sheegtaa eh, jurmigeeda ma yar tahay mise way weyn tahay yacni ogadeedu ma weyn tahay ma shimbir weyn oo oga weyn baa mise waa shimbir oga yar oo jirhkeedu yarya hilib haddaad iibsanayso waa inaad hilibkaasi ma hilib lo'oba ma hilib geelba ma hilib adhiba hadduu adhi yahay ma idaa mise waa riyo eh, sidoo kale ma hilib labba mise waa hilib dhadig ma neef la dhufaanay hilibkiiba mise ma ah ma neef waxa weeye waxa weeye dhaylo ah oo waxa weeye naaskii jaqaya miyaa mise ma aha ma neef gacanta wax laga siiyaa mise waa neef foofa intaa iyo lidkeed hilibkaasi ma hilib bawdaa ma hilib waxa weeye garabaa ma hilib dhinac waa wayna sheegtaa isla markaa hilibkaas haddii lafa la soo raaciyo sida caadadaheed baa lagu aqbalayaa had jeer hilibka hardi maaha inuu hilib saafi ahaado markaa kood laf baa la socon karta laftii wixii caadiha ah lagu aqbalay o wax lagu kala iibsado waa inaad ku qaadataa ood ku aqbashaa wuxuu ku yidhi wafilibli geeli waxaa loo shardiya walkhayli fardihi walbiqaaliya baqalihi walxamiiri dameeriha dukuuratu labnimo walunatatu dignimo wasini da'dii walowni midabkii walnoocu nooci wafiayri shimbirihi annoocu nooci ayaa la shardiyaa inaad sheegto iyo wasiqaru yaraantii wakibaru ljutati iyo jurmigeeda ama jismigeedu inuu weyn yahay iyo inuusan weyneyn wafilaxmi hilibkii inaad sheegto eg sikarka iyo jutadu way isqaabishan yihiin midkood umaad sheegaysaa mad haysa shin biryar oo haddana jirhkiisu weyn yahay ma soconayso waa inaad mid ahaan sheegtaa sifaatka mutaqaabilka mid baad sheegaysaa wafilaxmi hilibkii laxma bakarin hilib lo-aad inuu yahay aw daanin ama ido aw macin e, ama riyo aw macsin ama riyo dakarin oo lab ah khasiin oo la dhuufaane radiicin oo markaa naaskii jaqiya macluufin oo gacanta laga siiyo e, waxa wey calafkii aw didda ama intaa lidkeeda macnaha inuu yahay meeshii dakar aan ka inuu dhadig yahay khasi meeshaan ka mid dhufaan inuusan dhufaanayn radiic meeshaan ka inuu yahay mid aan radiic ahayn oon naaski jaqin macruufin mid aan ka meeshaan ka inuu yahay saa'imo neef markaa n waxa weeye foofaya min akhidin laga soo geeyey hilibkaasi bawdo oo ka ama garab laga soo gooye aw jambin ama dhinac oo yuqbal waa la aqbalaya cadmuhu laftiisa cala alcaadati sida caadada ayaa lagu aqbalayaa wa fi iyaabi marihi waxaa loo shardiyaa in la sheego yushtarad waxaa la shardiyaa dikru jinsi aljinsi ay yushtarad waxaa la shardiyaa dikru jinsi in la sheego noocii wa tuulu dherarkii walcardu ballaci walghinadu adkaanshihii waldiqatu waxaa weeye jireeci waa asafaaqatu iyo kakanaantii walriqatu iyo dabacsanaantii walnucumatu jileeci walkhushuunatu iyo qallafsanaantii maryaha markii sanam lagu kala iibsanayo waxaa shardi aha buu ku yidhi inaad sheegto nooca marada ma maxmuudiba ma nayloomba ma waxa weeye dumba ma waxa weeye noocan kale ee maxaa la yihahda miya eg ma suufba ma cudbiba eg maryihiiba intaasoo shay laga sameeya ma waxa laga samaynayo marada waa inaad caddaysa iyo nooca marada ay tahay ma shaarba ma macawisba ma sarwaalba ma go'ba waa sheegtaa wauul dharakii balac baa sheegta hadduu go'ya maalan go'yaal dharakoodu sidaas yahay ballacoodu intaa yahay waa inaad sheegtaa walkhilad yani adeegii waa sheegtaa wadiqa iyo jileeci adeegii iyo jileeci waa sheegtaa adeegii iyo jileeci waa duuntay u laabanayaan qabla nasi waa intii aan aan maradii la samayn ee aan la tolin weeyaan marka dunta laga sameeyey dun adag baa mise waa dun jilicsan wasafaaqatu wariqatuna waxaa weeye waa safaaaduna waa kakanaantii riqaduna waxa wey waa dabacsanaantii waa bacda nasi maradii markii la tolay kadib yani dunteedu ma dun safiiq ahoo kakanba oo waxa weeye yani dulduleed aan lahayn oo isku dhegan miya mise waa riqo oo dun muhalhalah oo waxa weeye faraaqaad meelaba manaan udhaxayso waana caddaysaa waaya wاnucuumatu wاlkhushuunatu waxa weyaan waa jileecii iyo khushuunadii qallafsanaantii waa duntii markii la nasiye kadib ma maro naacimoo jilicsan oo markaad taabato yani taabashadeedu ay jilicsan tahayba mise waa maro qallafsan oo waxa weye gacantu ay qallafsanaan ka dareemayso waa inaad taa caddaysaa illa waxaaso dhan hadhow khilaaf baa ka imaan kara markii salamka lagu kala iibsanayo maadaama tilmaan wax lagu kala iibsanayo wuxuu yidhi wa fi iyaabi mariya waxaa loo hardiya yushtardu waxaa la shardiyaa dikru aljinsi ay dikru ljinsi jinsigii in la sheego annooci waطuulu dherarki walcardu ballaci walkhiladu adkaanshihii wadiqatu jileeci wasafaaqatu kakanaantii wariqatu dabacsanaantii wاnucuumatu jileeci wاlkhushuunatu qallafsanaantii wamulaquhu kan la iطlaaqay marada waxba aan lagu tilmaamin yuxmal waxaa lagu xambaaraya cala alkhaami noocii cusbaa ee khaamka ahaa ee si warshada kaga soo baxay ahaa wayajuusu wuu ku asaxayaa uu ku bannaan yahay salamkii fi lmaqsuuri maradii la bafteeyey ee la caddeeyey wa fii ma subiqa wixii la rinjiyey hasluhu duntiisa qablana siintaan duntaa aan la samaynin ee la tulin ka hor kalburudi sida gooyaasha oo kale wey walakyas sida toosan ee qiyaaska ku toosan waxaa weeye sixatu salamki inuu ku asaxayo fi lmasbuuqi maradii la rinjiyeeyey bacdahu ay bacda nasji markii la tolay kadib eh, qultu waxaan idha alasaxu muctamadu waxaa weeye mancuhu salamkii inuu ku reeban yahay kaa la soo tilmaamay oo bihi arrinka ayay qadca jumhuur jumhuur shaaficiyatu ay gooyeen wallahu aclam wuxuu idhi marada la ilaaqay ee waxaa weeye aan waxba lagu tilmaamay in la baftay in kale lagu tilmaamin waxaa lagu xambaaraya marada khaamka khaamka waxaa loo jeedaa marada sidii warshadda kaga soo baxday ah ee wax rinji ah iyo wax midab ah waxba aan la marinin weeyaan waa yahay wuxuu ku asaxayaa buu salamkii fi lmaqsuur maradii la bafteeyey marada la bafteeyey waxaa loga jeedaa marada la caddeeyey ee la mariyey rinjiga cad yani waa rinji sida nuuradoo kale ah oo marada inta aan midabka ama kalarka aan la marinin la mariyo sida meelaha duldulaalka u owdo kadibna rinjigii laga dabamariyo marka maradii la bafteeyeyna wuu ku asaxayaa salamki waaya wuxuu kaloo salamki ku asaxayaa buu ku yidhi maradii ee la rinjiyeeyey ee la kalareeyey la midabeeyey dunteedii intaan la tulin ka hor sida go'yaasha oo kale go'yaasha qaar baa intaan la tulin ka hor yani dunteeda la kalareeya kadib baa duntii warshaddu ay maradii ka samaysaa marka taasuu ku asaxayaaba kuhi taasi muranka ma taagno sida qiyaaska ahna waxaa weya inuu ku asaxaya sidoo kale salamkii maradii la kalareeyey markii la nasiyey la sameeyey la tolay kadib taan inuu ku asaxayo salamka ayaa aqyas oo aqrab ah waaya saasuu ku tegey haddaba alimaam raafici laakiinna waa ka dambe yimid oo wuxuu ihi sida asaxa muctamadka ah inuusan ku asaxaynin maradaas la kalareeyey markii la tolay kadib sababtuna waxaa weeyaan buu idhi sabkigan wuxuu awdayaa duldulaalkii duldulaalkii buu awdayaa walidalik maradii waa kaan soo tilmaanay in la sheego safaaqadeedii iyo riqadeedii kakanaanteedii cufnaanteedii iyo inay maarata muhalhal tahay maro aan cufnayn marka midabkan sabqigan tii buu meesha ka saaraya oo waxaan la garanay maradan inay safiiq tahay inaysan ahayn baa yaan markaa la kala garanayn wuxuu hi wa mulaquhu kiisa la ilaaqay marada la ilaaqay yuxmal waxaa lagu xambaaraya cala alkhami marada cusub yajuuzu wuxuu ku banaanya slamkii fi maqsuuri maradii la bafteeyey wa fiima subiqa ghaslu waxa duntiisa la kalareeyey qablana siintaan la samayn ka horkal buruudi sida gooyaasha walaa qiyaasu sida toosan qiyaasa ku toosan waxa weeye sixatu inuu ku asaxaya slamkii في basbuqi maradii la rinjiyey bacdahu ay bacda nasji markii la tolay kadib qultu waxaan idhi alasaxu muctamad waxa weye mancu slamki inuu ku reeban yahay kaa la soo tilmaamay ee ah masbuuq bacda annasji wa arinkaas ayay qaطc اjumhuur jumhuur shaaficiyati ay goyen wallah aclam wa fi tamri timirtii waxaa loo shardiyaa lownuhu dikru lownihi midabkiisi in la sheego wa nawcu noociisa in la sheego wa baladu wadankiisa in la sheego wa sikaru اxabaati firideeda yaraanteeda in la sheego wa kibaruha weynaanteeda wa cidquhu inuu raagay inay raagtay timirtaasi in la sheego waxadaatatu inay daray tahay oo cusub tahay in la sheego walxindatu qabandidii iyo wasaa'ir xubuubi firida inteeda kale ka tamri timirtii bay la mid yihiin oo filcasali malabkii in la sheega ayaa shardiga ah, jabaliyi inuu yahay malab buur loo nisbeeyey ow baladiyu yahay mid magaalada loo nisbeeyey sayfiyu inuu yahay mid xagaa yani xilli xagaa ah soo go'ay aw khariifiyun ama yahay mid dayr soo go'ay abyadu mid cad inuu yahay aw asfaro mid huruuda inuu yahay walaa yushardu lama shardiyo malabkii looma shardiyo in la sheego alcidqu inuu yahay mid raagay walxadaadatu inuu yahay daray mid cusub inuu yahay waa yahay wuxuu ku yidhi timirtii waxaa loo shardiyay in la sheegay midabkeeda sida maalan in la dhaho timir waxaa weeye madow ama timir casaan ah nooceeda in la sheego inay tahay maalan timir cajwa ah ama timir burni ah ama sayxaani in la sheego beledkii ka soo goday maalan sacuudiga ama maalan ciraaq ama waddankeeda in la sheego xabadaheeda ama firideeda inta ay leegyihiin in la sheego inay yaryar tahay xabadaheeda yaryar yihiin inay waawen yihin in la sheego waxaas oo dhan waxaa isku khilaafaya ujeedkii in la sheegay inay tahay timir raagtay inay tahay timir cusub oo freesha waxaasoo dhan in la sheego waa shardi wuxuu ku yidhi qabandida iyo firda inteeda kalena timirta umay la wixii timirta loo shardiyeey ayuunbaa ayadna loo shardinaya malabka hadduu salam ka iibsanaya waxaa shardiga inuu sheego malabka inuu yahay malab buur ee laga soo saaray iyo inuu yahay malab magaaladii ka soo baxay oo waxa weyaan miyib aan laga keenin waa in la kala sheega maxaa yeele kala fiican yahay oo waxaa la dhahaa malabka buurta ka soo eh, baxa ayaa ka fiican had iyo jeer kan magaalada laga soo qaado eh, sidoo kale inuu yahay malabkani malab xagaa eh, la soo qaaday inuu yahay malab soo baxay xilli dayr ah waa inuu markaa kala sheegaa maxaa yeel ujeedkii baa arrinkaas o dhan ku kala duwan waa inuu sheegaa inuu yahay malab cad iyo malab huruud ah ama malab dahabi ah waxa waa inuu kala sheegaa midabkiisii laakiin shardi ma ku yidhi malabka markii laga hadlayo in la sheegay malabkan inuu yahay malab qadiima oo raagay oo qolku raag ah iyo inuu yahay malab cusub oo dari ah inuu sheego shardi maa maxaa yeel malabku hadduu raagay iyo hadduu cusub yahayba waa isku midoo taasi saamayn kuma leh wuxuu ku yidhi wafi tamri timirti waxaa loo shardinaya lownu midabkiisa wa nuucu nuuciisa wa baladu waddankiisa wa siqru lxabaati tirida inay yar tahay xabadihii sifrideedu inay yartahay wakibaro inay weyn tahay wacidquhu inuu raagay waxadaatuhu inuu yahay mid cusub oo daraya walxindatu qamandidii wasaa'ir lxububi tifrida inteeda kale ka tamri timirtu may lamidin wafi lcasli malabkii waxaa loo shardinaya jabri inuu yahay mid buur loo nisbeeye oo baladiyun mid baladkii loo nisbeeye inuu yahay sayfiyun mid xagaa loo nisbeeye inuu yahay oo khariifiyun ama mid dayr loo nisbeeye inuu yahay abyadu mid cadi inuu yahay oo asfara mid huruuda inuu yahay walaa yushadu lama shardinayo alcidqu inuu yahay mid malabkaasi mid raagay in la caddeeyo shardi ma walxadaatu in cusub yahay oo daray uu yahay in la sheego shardi ma ah walaa yasixu ma asaxayo fi lmadbuuqi wixii la kariyeysanay ku asix maayo walmashwiyi wixii la shiilay walaa yaduru dhibi mahayo taaiiru shamsi cadceedda saamaynteedii yani ma dhib uma keenay sanamkii wuxuu ku yidhi wixii la kariyey ama la shiilay sanamkii ku asixi mahayo wuxuu doonaba ha ahaado waayo dabka saamaynta uu ku yeelanayo wax koobmaya ma aha wax nihaayelena ma aha ashyaada qaar dabkii xoog u saamaynaya qaarna waxa wey si khafiifa ayuu u saamaynaya marka yani qarar iyo jahaalo ayaa soo geli karta cadceedda saamaynteedu laakiin malabkii ay saamayso wax dhibaa male buui taasi wuxuu idhi waladharu muctamad waxaa weeye mancuhu inuu ku reeban yahay salamkii fii ru'uusi alxayawaani xayawaankii la cunayey madaxyadiisa in salam aan kala iibsan karin yani xayawaanka la cuno madaxyadiisii salam looma kala iibsan karo sababtoo ah wuxuu ka kooban yahay ajzaa ayuu ka kooban yahay ama xubno dee sifadii aan lagu koobi karin sida maalan sankii iyo dibnihii iyo waxaa weye dhuunti waxyaabuhu ka kooban yahay eg tilmaan laguma dabdin karo walidalik madaxyada xoolaha la cuno salamku asix maayo waladaru muctamed waxa weye mancuhu inuu ku reeban yahay salamkii fii ru'uusi alxayawaani xayawaankii la cunayay madaxyadiisii walaa yasixu ku asix maayo salamkii fii mukhtalifin wax e, uu kala duwan yahay e, qaybihiisu ay kala duwan yihiin ajsaadiisu ay kala duwan tahay ka burmati wadalika miaal ka burmatin dherigii weeye dherigaasoo macmuulatin la sameeyey wajildin haragii xoolaha weeye wakuusin koobkii weeye wadasin xeedhadii weeye waqumqumin mooyihii weeye waminaaratin laambadii weeye watinjiirin tashtigii weye wanaxwihaa iyo wixii la midka ah wayasixuu ku asaxayaa fi lasdaali baaldiyadii almurabacati afargeeska ahaa iyo wa fiima subba wixii lagu shubay oo waxyaabihi lasoo tilmaamay ah fii qaalamin sargooye lagu shubay wuxuu ku yidhi salmkii ku asixi mahayo wax ajزaadiisu ay kala duwan tahay oo gacanku samays ah wixii gacanta lagu sameeyey ee haddana sargooye aan la marinine waxa wey kala duwanaan karaa salmkii ku asixi mahayo ajزaanuu ka kooban yahay tusaale ku siiyo waxa weyaan bu uhi mualifku sida dherigii oo kale dherigii dhoobada laga sameeyey waaga hore waxa weeye cuntada lagu karsan jiray gacan baa lagu samaynayaa marka dherigaasi qaybu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay dhegtii iyo afkii iyo waxaa weeye qaybuu ka koobnaa waxaa weye way kala duwanaan kartaa oo gacantiisi weynaan karta afkiisi wuu yaraan karaa yani xajmigiisi mutafaawid buu noqon karaa hadduu yahay dheri la sameeye weeyaan oo gacanta lagu sameeyey haragii ku asixi mahay ui maxaa haraggii neefka laga saaray wuu kala duwan yahay oo shaqo iskuma leh yani xagga jurmiga iyo intuu leegyahay koobkii ku asixi mahayo koobkii gacanta lagu sameeyey maxaa lagu kala weynaan karaa kuus waa koobkii dasin waxaa weeyaan tashtina waa la dhahaa xeedhana waa la yidhahdaa waa tashti yaroo sida xeedhadoo kale ah oo lagu weyse qaadan jiray ayaa dasin la dhahaa dastinna waa la dhahaa dasinna waa la dhahaa kaasna ku asixi mahayo hadduu maadaama gacan ku samays yahay qunqum waa mooyihii raashinka lagu tumayey asna ku asixi mahayo ku yidhi maadaama uu gacan ku samays yahay oo uu kala duwanaan karo minaaraddu alminaara kolkuu ku leeyahy waxaa wey waa laambad waaga hore intayna foonisa soo bixin la iftiisan jiro oo khashab la qoray ayaa la dhex gelin jiray marka waxaa iftiimaya ee waxa wey ku dhex jiray khashabkaas ama looxa la qoray ayaa waxaa la dhihi jiray minaara waa intayna faynuus soo bixin xadaaraddii hore qadiimkeed baa laga hadlaya kadibna dadka hor ilbaxeen waxay samaysteen faynuustii kadibna waa laga soo gudbo laambadahan casriga ah ayaa la sameeyey waaya marka minaaraddaas noocaas hadda casrigeena mama jirtee ayadna ku asixi mahaye slmkiibuu ku danjiir waxa weya waa dashtigii asna ku asixi mahaye slmkii waxan o dhan waa waxyaaba gacan ku samaysa oo kala duwanaan kara xajmigoodu kala duwanaan karo laakiin wuxuu ku yidhi baaldiyada murabaca ee afargeeska ah wuu ku asaxayaa maxaa inta badan ma kala duwano ku wareegsanna waa u la mid ku wareegsanna waa u la mid asdaal waxa weya waa baaldiyadii wixii inta aan soo tilmaanay ee dherigii iyo waxa weeye koobkii iyo waxawey tashtigii iyo xeedhadii iyo waxyaabihan soo tilmaana o dhan sargooyo lagu shubay sargooyo lagu sameeyey kaasna wuu ku ansaxayaa wuu salamkii sargooyuhu waa wax yani marka shayga la samaynayo la dhex gelinayo oo markaa cabirkiisa ama miqdaarkiisa iyo inta u dhan yahay samaynaya wey sida maalan o kale marka la samaynaya jaajuurka sargooyaha la geliyo oo kale weeye hadda waxaan isticmaalnaa warshado warshadahaas dhammaan waxa weeyaan waxay ka kooban yihiin qawaalib bay ka kooban yihin sargooyayaal bay ka kooban yihin hal sirguya xataa kama koobno marka shay kasta oo la samaynayo warshadda soomaaliya qaalabkaasa lagu samey sargooyahaas ayaa lagu sameey markaa salamka ku asaxaya koobabkii iyo saxamaantii iyo qaadooyinkii iyo malqacad mindiyihii iyo seefihii iyo alaabtan kala duwan ee waxa wey dashtiyadii iyo waxaan hadda warshadii soo saarnayn o dhan salamka ku asaxaya maadaama sargooye ay mareen wuxuu ku yidhi walaa yasixu ku asixmaya salamkii fii mukhtalifin wax ajsaadiisu kala duwan tahay wadalika mitaalka burmatin sida dheri w macmuulatin oo la sameeyey barmadaaso mamulati la sameyey wajibdin haragii wey kuusin koobkii wey dasin iyo tashtigii ama xeedhadhi wa qunqumin iyo mooyihii wa ninaaratin iyo laambadii wa danjiirin iyo tashtigii wa naxwa wixii la midka way sixuu ku asaxaya salamkii fi asdaali baaldiyadii almurabacati afargeeska ah wa fiima suba iyo wixii lagu shubay fii qaalabin sargooyo wixii lasoo tilmaamay oo dhan ah walaa yushtardu lama shardiyo dikru jawdati tayadii in la sheego warada'ati iyo yani xumaantii fi asaxi muctamad haddaan qabano wayuxmad waa lagu xambaaraya mutlaqu salamkiisa la idlaaqa cala aljayidi nooci fiicnaa ayaa markaa lagu xambaarayaa wayushtardu waxaa la shardiyaa macrifatu lcaaqidayn labadii qofay caqdiga salamka wax kala inay garanayaan asifaat tilmaamihii inay garanayaan wakada saasoo kale hayruhuma heyrkooda inuu garanayo ayaa shardi ah tilmaantii isla sheegayeen fil asaxi muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi markii salam shay lagu kala iibsanaya shardi maaha shayga tayadiisa iyo xumaantiisa la sheego la dhaho waxaan kaa doonayaa bariis tayale ama waxaan kaa doonaya alaab tayale aslanba shay haddaad salam ka iibsato waxaa lagu xambaarayaa shaygii tayada lahaa ee fiicnaa wixii ceebaysan ama tayo aan lahayn asagaa iska leh adu marigtid lakin adu waxaad ka taqaanaa shaygaad salamka ka iibsatay ashyaa wanaagsan oo hagaagsan inuu kuu keeno waxaa shardigu ku yihi labadan qof ee salamka wax u kala iibsanaya inay garanayaan sifaadkan ay wax u kala iibsanayaan tilmaamaha shaygan ay u kala iibsanayaan waa inay si fiican u yaqaanaan tilmaamihii way isla garanayaan tilmaamihii haddii aysan garanayn tilmaamihii labadooda ama midkood uusan garanayn salamkii markaa ma asaxayo sidoo kale waxaa shardi ah ugu yaraan laba qof oo cadlayn ah waa inay la garanayaan tilmaamahani wax u kala si hadhow hadday isqabsadaan labada qof ee caaqideynka ah u kala saara labada qof ee kale ee waxa wey sifaadkii la garanayey wuxuu ku yidhi laa yushtaradu lama shardiyo dikru juudi tayada in la sheego waradaatii xumaantii fil asaxi min alkamid qaban u yuxmal wal waxambaaraya mutlaqo kiisa la idlaaqa cala aljayidi nooci tayada lahaa baa lagu xambaaraya wayustarad waxaa la sardiya macrifatu lcaaqidayn labadii qof ee caaqidaynka inay garanayaan istifaa tilmaamihi wakada waxaa la mid a hayruhuma keyrkood inuu garanaya shardiga fi lasaxi muctamad haddaan qabanno wallahu aclam wsala allah waslm cala nabiyina muxamed